بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala wayakhtalifu اlixyaa waxaan ku soo jiray kitaab alixyaa wuxuu yihi raximah اllah wayakhtalifu اlixyaau ixyaagii waa uu kala duwan yahay bixasabi اlgarad kolba ujeedku siduu yahay ayuu ku kala duwan yahay fain araada haddaba hadduu doono maskanan aqal hadduu doono ushturida waxaa la shardiyaa taxwiiط اlbuqcati goobtii inuu xayndaabo wa saqfu bacdihaa barhkeedna inuu saanqaaf saaro wa tacliiqu baabin albaab inuu ku xidho wa filbaabi albaabkii waxaa ku sugan wejhun wej leh shardi ma ah aw amase zaribatan araada wuxuu doonay zariibata dawaabba daabooyin xoolo xeradood buu doonay fa taxwiidun fa yushtaradu waxaa la shardiyaa taxwiidun xayndaabid laa saqfun saanqaafid lama shardiyo wa fi lbaabi albaabkii waxaa ku sugan alkhilaafu khilaafkii nagu soo dhaafay aqalka aw amase masracatan wuxuu doonay inuu mawaadkii u xyeeyo masracatan xaaluu yahay beer fajamcu turaabi fayushtaradu waxaa la shardiyaa jamcu turaabi caradii inuu uruuriyo xawlahaa beerta hareeraheeda wa taswiyatu lardi dhulkii inuu simo wa tartiibu maa'in biyo inuu usoo tartiibiyo usoo diyaariyo lahaa beerti waase goorma in lam yakfiha hadduusan ku fillayn almataru lmuctaadu roobkii la caadaystay la ziraacatu beeridse lama shardiyo fil asaxi muctamad haddaan qabanno aw amase bustaanan wuxuu doonay inuu dhulkii uu nooleeyo bustaanan xaal uu yahay beer geedeed ama aseendo waxa dhahdaba fa jamcu turaabi carradii inuu uruuriyo oo hareeraheedii ku hareereeyo ayaa la shardiyaa wataxwiidu xayndaabid xayu waa meel jarat alcaadatu caadadii ay ku dareertay bihi taxwiidkaas wa tahyi'atu maa'in biyo inuu u diyaariyo wayushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa alkarsu inuu geeda ka talaalo beertii cala almadhabi muctamad haddaan qabanno mualifku markuu ka soo hadlay ixyaagii xukumkiisii iyo axkaamtiisii bar ka mid ah ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa ixyaaga kayfiyadiisa kayfiyat alixyaa ixyaagu muxuu ku xasilayaa dhul haddaad rabto inaad noolayso ood ixyaa ku samayso oo dabeetana aad sida ku milkiso ixyaaga noolayntaa dhulkaa bannaan en lagaaga horraynin qaabkeed u xiyeynaysaa wuxuu ku yidhi haddaba qaacido guud buu ku siiyo wuxuu ku yidhi ixyaagu kala duwan yahay wuxuuna ku kala duwan yahay kolba ujeedka dhulkan laga leeyahay taasina macnaheedu waxa weeye in curfiga loogu noqonayo maxaa yeele sharcigu wuu ilaaqay xadna ooma yeelin luqadana xad kuma le ixyaagu marka waxaa loogu noqonayaa curfiga sida qabdiga shayga marka la qibdoonayo beeca lagu kala iibsaday iyo xirsiga sariqada iyo wax kasta oo sharcigu intuu ilaaqay luqadan aan xad ku lahayn curfiga loogu noqonaya waa kay qaacidadu ahayd kullu maa warada bihi الsharcu walaa daabita lahu fi اllugati wala fi الsharc famarjichu ila curf haddaba markay saa tahay ixyaagii qaradkii uu ku kala duwan yahay waxaan eegaynaa qofkan dhulka noolaynaya wuxuu dhulkan ka doonayo haduu doonayo inuu guri ka dhisto waxaa la shardiyaa si dhulkii u noqdo dhul uu nooleeyey inuu dayr ku wareejiyo taxwiid ulbuqca inuu dayr ku wareejiyo isla markaa qayb ka mid dhulkii inuu saqaf saanqaaf yar maqsidna ha ahaatee wuxuun saanqaaf leh inuu u sameeyo ayaa markaa shardi ah albaabna uu yeelo dayrkaas ayaa shardi ah si loo garto in laga doonayo in guri laga dhisto waayahay marka lagu leeyahay xayndaab buu u xayndaabkaas ma anfacayso inuu oodun ku xayndaabo ee waa waxaa guryaha lagu xayndaabo goobtaas dhulalkiina way kala duwan yihiin kolba dhulka meeshuu ku yaallo ee caadadu ay ku dareertay ayuu xayndaab oga dhigayaa hadduu yahay jaajuur hadduu yahay dhagax hadduu yahay dhis iyo wixii la mid ah albaabku wuxuu ku yidhi wej baa ku sugan leh shardi ma aha maxaa yeelay yani ma diidayo albaabkii haddii meesha uu ka baxo in la degi kara meeshii degmadii ma diidayo waxaa laga yaaba qofkii asagoo guri meesha ka dhistay haddana gurigii inuusan albaab u yeelin baaba dhici karta maxaa yeele albaabka waxaa loo sameeya lixifdi lmataac buu ku leeyahay alaabtii in lagu ilaaliyo kaasi waa haddii uu doonayay guri inuu meeshii ka dhisto haddii xero xoolaad ay tahay xoolo xeradood waxaa shardi ah inuu dayr ku wareejiyo weliba dayrkaas ma anfacayso inuu ka dhigo dayr ku meelgaara sida dee inagoo xoolaha dadka remiga ay sameeyaan markay xero u samaynayaan waxay u sameeyaan ood bay ku wareejiyaan haddii meesha uu ka rabo inuu nooleeyo si daa'ima u milkiyo oodaa ma anfacayso inuu ku wareejiyo waa inuu hee xayndaab meesha laga caadaysay ama jaajuur ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama dhooba ha ahaado ama ha ahaada dhis wuxuu le doona ha ahaada inuu ku wareejiyo wey laakiin saqaf inuu sameeyo shardi maa maxaa yeelay xerada xoolaha saqaf looma sameeyo albaabkana khilaafkii lagu soo maray guriga ayaa ku jira laakiin sida muctamadka waa shardi inuu albaab u sameeyo xeradii hadduu beer doonayo beertii baa laba nooca ah. beerta laga beerayo waxyaabaha hadhuurka iyo geleyda iyo wixii la midka ah iyo beerta geedaha beergeedeed ama aseenta wax loo yaqaano tan hore ee beerta laga beeraya hadhuurka iyo wixii la midka ah waxaa shardi ah hadduu doonaya inuu meesha beer ka dhigo inuu horta ciid ku hareereeyo ciid tuur inuu sameeyo oo ciiddaas waxay gelaysaa meeshii sidoo kale waxaa shardi ah inuu dhulkii uu simo oo meeshii sarana uu waxa weeye uu simo meeshii godnaydna uu buuxiyo isla markaana beertii uu falo ciiddii uu jilciyo u diyaariyo beeris isla markaa inuu diyaariyo biyo oo biyo usoo tartiibiyo waa hadduusan ku fullayn roobkii caadiga ah roobkii la caadaystay laakiin inuu beertii wax ka beero shardi ma aha sida muctamadka ah walow khilaaf uu ku jiro haddii uu doonayo bustaan ama beergeedeed inuu meesha ka sameeyo ama aseenta wax loo yaqaano waxaa shardi ah caro inuu ku wareejiyo tuur ciid ah. isla markaana dayr uu u sameeya haddii caadadu ay ku dareerta beeraha waaweyn ee geedaha laga abuuray inta badan dayr baa loo sameeyaa beerta caadiga ah waxba dayr looma sameeyo laakiin beeraha waaweyne geedaha iyo liinta iyo cambaha iyo waxa noocaas laga beero dayr baa lagu wareejiyaa marka hadday caadadu meesha ay ku dareertay dadkii baa ku kala duwan arrinkaase waa shardi inuu dayr u sameeyo sidoo kale inuu biyo u diyaariyo beertii ayaa shardi ah sidoo kale inuu geedo ka tallaalo aydna waa shardi inuu geedo meeshii ka tallaalo taa meesha waxay ka saaraysaa waxaan innagu haddaan dhahno beertii ree waa dhul dhan oo arle ilaahay oo si ilaahay ku abuuray ah oo wax beeroo laga abuuray uusan jirin waa beertaydii buu ku leeyahay anaa iska leh intaasoo hegtar iyo intaasoo kilomitr yuu wuxuu leeyahay anaa iska leh awogey baan ka dhaxlay haba yaraatee wax uu ka sameeyey ma jiro oo ixyaa ah ayi wax uu ka sameeyey ma jiro walaa geed buuna ka tallaalin walaa xayndaab buuna ku samayn walaa biyuuna u diyaarinin hadhowna wuxuu leeyahay anigaa iskale dhulkiisaasu ku iibinayaa taas dhulka laguma milkiyo waxyaabaha hadda innaga aan ku dhaqanno waxyaaba badan oo sharciga khilaafsan ayaa jira oo baail ah oo dadku maanta ay ku tacaamulaan culummadana la weydiin mahayo lagala tashan mahayo lakiin dadku way ku tacaamulayaan xaaraan bay noqonaysaa dhul aadan lahayn oo waxa weeye arle ilaahay aska qoqaarato inta anaa iska leh de maxaad ku milkisa maba lihidba dhulka maxaad ku iibinaysa maba iibin kartid way noo imaan doontaa insha allahu tacala masalada iyadoo faahfaahsan wuxuu ku yidhi wayakhtalifu alixyaa noolayntii dhulka la noolaynaya ayaa kala duwan bixasab اlharadi ujeedk walba siduu yahay fain araada hadduu doono maskanan guri hadduu ka doono meesha inuu ka dhiso shurda waxaa la sardeeya taxwiid اlbuqcati goobtii inuu xayndaab u yeelo wasaqfu bacdiha barhkeed inuu saanqaaf u yeelo watacliiqu baabin albaab inuu ku dhajiyo ama uu ku xidho filbaabi albaabka waxaa ku sugan wejhu wej ku sugan aw mase zariibata dawaaba xoolo xeradood buu doonay fataxwiidunxayndaabid baa shardi laa sakfun saanqaafidsa shardi ma aha wa fi lbaabi albaabki waxaa ku sugan alkhilaafu khilaafkii aan soo tilmaanay ayaa ku sugan aw mase masracatan beer buu doonay fa jamcu turaabi carradii inuu ururiyo xawlaha hareeraheeda ayaa shardi ah wa taswiyatu lardi dhulkii inuu simo wa tartiibu maain biyo inuu soo tartiibiyo lahaa beertii in lam yakfiha waa hatuusan ku filan almataru lmuctaadu roobkii la caadaystay laziraacatu beeris laakiin shardi ma aha fil asaxi muctamad haddaan qabanno aw bustaanan ama beer geedeed ayuu doonay seendo fajamcu turaabi caro inuu soo ururiyo hareeraheeda ku soo ururiya ayaa shardi ah wataxwiidu iyo dayr inuu u sameeyo xayu jarat alcaadatu caadadii meesha ay ku dareertay bihi dayrkaas wa tahyiyatu maain biyihi inuu usoo diyaariyo wayushtaradu waxaa la shardiyaa alkarsu inuu geeda ka tallaalo al almadhabi muctamad haddaan qabano waman qofkii sharca gudagalaa fii camali ixyaa'in dhul noolayntii shaqadiisa qofkii gudagalaa oo walam yutimahu shaqadii aan dhammaystirin awmas aclama asteeyaa calaa buqcatin goob binasbi axjaarin dhagaxyo oogiddood ku asteeyaa awmase haraza ka qotoomiya khashaban loox famutaxajirun mid dhulkii xayirtay weeye wa huwa qofka axaqu bihi ayaa mudan dhulkaa u mudan laakin alasaxa annahu shaniya laa yasixu inuusan ansaxaynin baycahu dhulkii inuu iibiyo wa annahu shaniya low axyaahu hadduu nooleeyo aakharu mid kale malaka waa milkinayaa wuxuu ku yidhi qofkii camal ixyaa dhul noolayntii guda gala laakiin muusan dhammaystirin maalan wuxuu doonay inuu meeshii wax ka dhiso godkiibuu qoday sidaas buu ka dhisi lahaa iyo gidaarka laakiin waxba muuna ka dhisin ama caradii buu soo tuuray laakiin muuna dhammaystirin ama meeshii buu calaamad u yeelo u asteeyey oo muxuu ku asteeyey dhagaxyaan buu qotomiyey koonayaasheedii buu dhagaxyaan ka qotomiyey saa innagu haddaba aan samaynee kaabada yar aan ugu samayna dhulka koonayaashiisa afarta ah afar kaabadood aan ka qotomino amaan ka shubno sidaasoo kale ama khashab ayuu qotomiyey ayuu afarta koono ka qotomiyey macnaa dhulkan aniga iskale onuu anaa yeeshay qofka noocaas dhulkii ma milkinayaa maya ma milkinayo oo maxaa haddaba uu noqonayaa mutaxajir buu noqonaya mutaxajirku waa maxay waa qof dhulkii xayirtay dhulka asagu ma leh laakiin wuu xayirtay macnaheedu waxaa weeye ikhtisaas buu dhulkan ku leeyahay dhulkan asagaa ugu owlaysan inuu ixyeeyo laakiin dhulkii weli ma milkinin maxaa yeele ixyaaba kuma samayninba nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam man axyaa arضa mayitata fahiya lahu qofkii dhul dhintay nooleeya asagaas kale qofka weli ma noolayn dhulkii oo sida noolayn ma aha ixyaa ma aha waxba kama dhisin muxuu noolayn laakiin calaamada uu sameeyey uu calaamadaystay haddaba waa mutaxajir ikhtisaas buu ku leeyahay waxaa weeye dhulkii ma milkinin isagaa ugu mudan inuu dhulkii ixyeeyo waynoo imaan doontaa xukumkiisa haddaba qofkaas ma iibin karaa dhulkii sidaanu ku iibin karaa maya kuma iibin karo khilaaf baa horta ku jira madhabka inuu sidaa ku iibin karay in kale laba qowl baa ku jira qowlka muctamadka ee raajix madhabku ah ee asaxa ah waxa dhulka inuu sidaa ku iibin karay calaa haada waxaa weeye iibabkeenna dhulka hadda maanta kala iibsanayo dhan waa baatil maxaa yeelay mutaxajiriin ba dadku maanta u badan yahay soo ma dhul dayran in lagaa iibiyo wayarta soo ma dhul seeser lagu sameeyey iyo dhul waxa weye kaabada yar hararaha laga taagay iyo wax noocaasa ayuun bay dadku kala iibsadaan oo calaamado yar loo sameeyo khilaaf alasax muxuu leeyahay yasixu bayca wuu iibin karaa buuri sida ayuu ku tegey abu isxaaq ishiraazi maxaa yeelay xaq alikhtisaas weeyaan milki ma aha lakin waa xaq alikhtisaas marka ikhtisaas buu iibiye buu leeyahay qowlkan labaad haddii haddaba asagoo sidaa u calaamadaystay qof kale intuu yimaado ixyaa ku sameeya meeshii u calaamadaystay ma milkinaya kan dambe mise ma milkinaya wuu milkinaya qofka u yimid qof kaloo meel dhul calaamado ku samaystay dabeetna meeluhu calaamadaha ku samaystay ee kaabadaha ka taagay ayuu ixyeeyeyoo gidaarbu ka taagay oo saqafkii iyo wixiibu ka dhisay ixyaabu ku samey soo maa ma milkinaya ka dambe wuu milkinaya sida muctamadkaa laakiin wuu dambaabayaa caasi buu ku noqonaya arrinkaas khilaaf alasax wuxuu leeyahy maya ma milkinayo maxaa yeele xaq alkhayr buu meesha ku burinaya qofkan mutaxajir buu ahaa asagaa u mudnaa dhulka inuu nooleeyo qofkan kale ka daba yimid dee xaqiisuu meesha ka saaraya haddii aynan fatwoonin qowlkan labaad dadkayna u fatwoonin dadku madaxa isla gelaya war ma fahanteen faqiih markaa tahay lama dhahon asax iyo tus qowlkii asax ahaa mee asaxun dadkaa u fatwoon mar walba eh marar badan waxaa laga yaabaa qowlka labaad inaad daruurada iyo dadku kutusiso inaad fatwooto ma fahanti sooma hadda dadka haddaad dhahdo qof kaabada dhul ku samaystay dabeetana qof kalu yimid gidaar meesha ka dhistay kan dambe askar haddaad dhahdo calaa maa fi lminhaaj qoortaa la isla geliy sooma war mayna ahayn iska ilaali dadkaa isku dil waman sharaca qofkii gudagala fii camali ixyaa'in dhul noolayntii shaqadiisa qofkii gudagala oo walam yutimihu aan dhammaystirin aw mase aclama asteeyaa calaa buqcatin goob asteeyaa binasbi axjaarin dhagaxyo inuu ka taago aw mase harasa khashaban loox qotomiya oo meeshii ka taagaa loox famutaxajirun mid dhagaxaysta weeye macnaa dhulkii xayirtay wa huwa asagu axaqu bihi asagaa ugu mudan dhulka axyayntiisa laakin alasaxa muctamad waxa wey annahu shaaniya laa yasixu baycu inuu iibiyinaysan asaxayn wa annahu shaaniya low axyaahu hadduu nooleeyo aakharo mid kale dhulkii uu taxjiirka ku sameeyey ee taxajuray ninkan malakahu sidaasuu ku milkinaya kan dambe walow aalat hadday dheeraato muddatu taxajuri muddadii xayiraadda dhulkan qofkan uu xayirtay qaala lahu sulطaanu madaxweynihiiba wuxuu ku leeyahay ama garsoorihii axyi dhulka noolee aw amase utruk iskaga tag fain istamhal hadduu sugitaan dalbo in loo yarkaadiyo umhila waa loo yarkaadinayaa muddatan qariibatan muddo yaroo dhow wuxuu idhi qofkii mutaxajirka ah ee dhulka astaystay kaabadayaar ku sameeyey haddii uu degdeg dhulkii u xiyeyn waayo oo muddo dheer oo dhulkii iska haysto waa sida maanta la sameeye waaba laga ganacsada dhulkiia suldaankii wuxuu ku leeyahay waa madaxweynihii ama dhulka noolee yaa ku samee ama haddii kale dadka udaa yaa ha ku sameeyaan bal u fiirso haddii uu dalbo in xoogaa loo yar kaadiyo muddo dhow baa loo kaadinaya muddo uu dhulku ku dhisan karo uu ku diyaar garoobi karo ayaa loo kaadinaya imaamkaana u qadaraya wuxuu leeyahay bil laba bilood saddex bilood aduu muddo xoogaa la siinaya uu ku diyaar garoobi karo hadduu waxba ka dhisi waayo marka dambe imaamkaa kala wareegaya dhulkii waxaa leeyahay waa laga wareejiyey xaqii taxajurka ciddii dhulkaa markaa dhisanaysa ha dhisato bal u fiirsa fiqi lislaami naxariistiisa iyo taysiirkiisa maanta haddii fiqi lislaami lagu dhaqmi lahaa dhulku ma qaaligaroobeen la socda dadkuna dhul bay wada heli lahayeen masaakiinta maanta laakiin dhulkii in yar baa gacanta ku haysta waa dhulkii ilaahay dad baa gacanta ku haysta oo bismi alqabiila iyo deegaan iyo awga anaga halka degi jiray iyo reeraha anaga degi jiray iyo u fiirsada exyaa manu ku samayn ya waa daalim qofkaas arle ilaahay buu iska qabsanay dadka dhul bay laayihin markaasuu dhulka cilka isku shareeray markaasaa laga ganacsaday markaasaa wax haba yaratay exyaa ku samayn usan jirin waa la kala iibinayaan dhulkii imise ganacsi marka dulmi badan baa jira halkaa ka jira la socda haddii laakiin fiqi islaami lagu dhaqmayo oo qof kasta intuu noolayn karo uun uu astaysanayo oo wax ka dhisanayo dul badan baa so hadlaa soma dadka dhulka ku filaan lahaa war mayna sa ahayn ka soo harhali laha dhulka laakiin maanta in yar baa dhulka la wareegaysa inta kalena dhul ma hayaan waa inay guryahan krokonool weligood noqdaan dhibaato badan baa jirta walow taalat hadday dhaarato muddatu taxajuri muddadii xayaraadda dhulka la xayiranayay qaala lahu sulطaanu sulطaankii ba wuxuu ku leeyay qofkii dhulka xayirtay axi dhulkii noole amase ah utrug iskaga tag fain istamal hadduu sugitaan dalbo umhila waa loo kaadinaya muddatan qariibatan muddo dhow walow aqtacu imaam imaamkii hadduu u gooyo mawaatan dhul bannaan saara wuxuu noqonayaa xaqa mid u mudan biixyaahi dhulka noolayntiisa kalmutaxajiri sida qofkii dhulka xayirtay oo kale walaa yuqdicu u goyn mahayo imaamkii ilaa qaadiran mid awoodi kara mooyaane cala lixyaa dhulka inuu nooleeyo wa qadran iyo qadar qadarkaasoo yaqdiru caleyhi uu awoodi karo inuu markaa uu nooleeyo wakada waxaa la mid ah attaxajuru xayiraaddii dhulka qofka xayiranayana taa bay la mid tahoo wuxuu xayiranayaainuu awoodi karo inuu nooleeyo hadduu awoodi karo inuu nooleeyo dhulka xayaranaya isla markaa qadar uu noolayn karo wuxuu ku yidhi imaamkii hadduu iqaacu sameeyo iqaac waxaa weeye imaamkii inuu qofkii dhul uu siiyo madaxweynihii muslimiinta ama dowladda islaamka ayaa qof dhul u goynaysa iqaac baa la yidhahdaa iqaacii baa laba u qaybsamaya iqaac tamliik aan ahayn qofkii milkii dhulka aan la siinaynin ilahi lakiin dhulka ixyaa ku samee iyo iqaac qofkii la milki siinayo haddii haddaba iqaacu milkisiin uusan ahayn ee la leeyahay un dhulka noolayso oo de wax ka dhiso qofki waxa dhulka loo siin wax ka dhisto marka ayada ah haddii imaamkii dhul bannaan uu ku wareejinayo qof qofkaa lagu wareejiyey dhulka la yidhi dhulkaa wax ka dhiso asagaa u mudan in uu dhulkii wax ka dhisto sida qofka mutaxajirka dhul xayirta oo kale ayuunbuu noqonayaa nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam asxaabtiisa qaar ka mid ah ayuu dhul u gooyey aلzubayr bn cawaam wuxuu u gooyey dhul ku yaala reer beni nadiir dhulkooda min amwaali beni nadiir beerahoodiibuu dhul u gooyey tirmidina wuxuu wariyey in nabiga alay slam waa'il ibnu xujr uu u gooyey dhul ku yaala xadramout haddaba ixyaagaas iyo iqaacaas labadoo nabiga ka sugnaaday alayhi salatu slam nabiga dad dhul wuu gooyo wuu siiyey laakiin imaamku markuu qof uu dhulka u goynayo uu siinayo waxaa shardi ah in uu siiyo un qof awoodi kara dhulka inuu ixyaa ku sameeyo nooleeyo qof aan awoodi karin waxyaa ku samayn karin dhulkii lagu wareejin maayo maxay wax maslaxo ku jirta ma jirto sidoo kale qadar uu noolayn karo uu siinayaa qadar asaga uu waxyaa ku samayn karo wax ka dhisan karo ayuu siinayaa qadar ka badbadan oo dee waxa weeye asaga uusan awoodi karin inu waxyaa ku sameeyo ma siinayo imaamku maxaa yeelay dee xaajada iyo maslaxadaba kuma jirto maxaa yeelay qaacido waxaa jirta dhahaysa tasaruf alimaam calى الraciyai manuuط bاmaصlaa qaacidada intaas jeer bayna so dhaaftay tasarufu اlimaam calى الraciyai manuuط biاlmaslaxa imaamka tasarufku ku tasarufaya raciyadiisa waxay ku xidhan tahay maslaxo madaxweynuhu had iyo jeer waxa looga baahan yahy madaxweynaha muslimiinta iyo dowladda islaamka waxay maslaxa muslimiinta ugu jirto inuu sameeyo dee maslaxana muslimiinta ugu jirto qof in dhul iska siiyo uusan noolayn karin axyaa ku samayn karin ama qadar ka badanta baahidiisa sidoo kale qofka mutaxajirkaba u fiirsa masaladan muhiimka ah qofka mutaxajirka ee dhul calaamadaysanaya waxaa loo ogol yahay uun dhul uu awoodi karo inuu xiyeeyo inuu calaamaysto hadduu awoodi karo dhulkan inuu xiyeeyo wax ka dhiso unbuu calaamadaysanaya laakiin hadduusan midhba haysanin wax ka dhiso adeer dhulka dadka haka xayiirin dad kale ha u daa maalan soo ma haddaadan diyaarba u ahayn wax aad ka dhistan aadan haynin dadka muslimiinta dhulka haka xayirin oo haka calaamadaysan haddii haddaba aad dhulka rabta wax ka dhisato in aad ixyayn karto qabso laakiin in aan ixyayn karin ma aska qabso dhul ilaahay arlo ilaahay ayaan kaabada ka taagi oo anaa askale baad sida maanta dhacda taana waxa wey mamnuuc wey walow aacu imam imamka haduu goy mawaatan dhul banaan saar wuxuu noqonayaa xaqa mid u mudan biixyaa noolayntiisa kalmutaxajir sidii qofkii dhulka xayirtay oo kale walaa yuqicu goyn maayo ilaa qaadiran qof awoodi kara mooyaane cala ixyaa dhulka noolayntiisii iyo waqadaran qadar qadarkaasoo yaqdir caleyh oo awoodi karo noolayntiisa wakada waxaa la mid ah taxajur dhulka xayiraadiisii ayaa la mid ahoo inuu qofku awoodi karo unbuu xayiranayaa isla markaa uu kari karo waladharu muctamad waxaa weeye ana lilimaam imaamkii inay u sugnaatay an yaxmiya inuu seereeyo buqcata mawaatin dhul bannaan goobtii liracyi nacami jizyatin jizyo xoolaheed daaqitaankii uu u seereeyo wa sadaqatin xoolo sako ama sadaqo wa daallatin xoolo baadi ah daaqitaankood wa daciifin iyo qof daciif ah caninujcati foofkii iyo daaqii xoolihiisii inuu u daajiyo wa anna lahu imaamkii inuu u bannaan yahay naqda maa xamaahu wixii uu seereeyey inuu buriyo lilxaajati baahi na uu u buriyo walaa yaxmii una seerayn mahayo linafsi naftiisa waxba u seerayn mahayo wuxuu ku yidhi madaxweynihii muslimiinta sida muctamadka ah waxaa u bannaan inuu dhul seereeyo seerayntu waa maxay waa inuu dhul uu xidho oo dho dhulkaas waxa weeye lama soo geli karo ilaa wixii aan u fasaxna mooyaane dhul inuu xayndaab ku wareejiyo dhulka haddaba uu seereynayo waa dhul bannaan wuxuu u seerayn karaa baa lagu yidhi jizyada xoolaha gaalada laga qaadayo inay dhulkaas ay daaqaan sidoo kale xoolaha sekada inay dhulkaas daaqaan sidoo kale xoolaha baadida ah dhulka inay daaqaan sidoo kale qof faqiir ah oo maskiin ah ama daciif oo iska itaal daran oo xoolihiisa aan foof geyn karin oo meelo fogfog nujca waxa la meelo fogfog inaad xoolaha u daajiso oo daaqii iyo foofkii aad ku fogayso tigaad inuu doonto aan awoodi karin qofkaana waxa wey xoolihiis inuu daajiyo dhulkaa uu seereeyey intaa way bannaanta waxaa ka sugnaatay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in meel yidhaahdo annaqiic albaqiicna waa la yidhahda labada riwaaya waa lagu wariyaa inuu u seereeyey fardaha muslimiinta siduu imaam axmed u wariyey waaya imaamkii seerihii uu sameeyey ma burin karaa oo ma ka noqon karaa haddii xaajadu ay keento dadkii u baahdaan dhulkii uu seereeyey inuu dadka u fasaxo waxa weeye seri wuu ka dulqaadi karaa dhulkii hadday maslaxadu ay keenayso ille marka hore tasarufkiisa maslaxuu ku dhisnaa laakiin waxaan bannaanayn madaxweynaha muslimiinta inuu naftiisa seere u yeelo oo dhul asagoo iska xidho dhow dhulkaas aniga iska leh dhulkaa lagama soo geli karo waa dhul uu madaxweynaha uu iska leeyahay de madaxweynuhu waxa wey dhulka muslimiinta kama xigo waa waaxid min almuslimiin tasarufkiisina maslaxadu ku dhisan tahay hantida muslimiinta ama dhulka muslimiinta inuu qaato uma bannaano waa dhulkii bannaanaaba laga hadlaya la soco dhulkii bannaanaa inuu naftiisa u seereeyo dho dhul kaa seeraysan aniga aska leh ama xoolahayga daaqaya de ma bannaana taas walahar muctamad waxa wey an alimaam imaamkeena u bannaan tahay an yaxmi inuu u seereeyey buqcata mawaatir dhul bannaan liracyi nacami jizyatin jizyo xoolaha daaqitaankii uu u seereeyo wasadaqatin iyo waxa weeye sako xoolahood adaalatin iyo xoolo baade o daciifin iyo qof daciif ah can inujcati foofkii iyo daaqii inuu xoolihiisi u fogeeyo qofkii ka caajizayey xoolihiisii inuu u daajiyo waana lahu inay u bannaantay imaamkii naqda maa xamaahu wixii uu sereeyey inuu buriyo ka noqdo lilxaajati baahi uu maarata u buriyo walaa yaxmi laakiin u seereen mahayo linafsi naftiisa waxba u seereen mahayo faslun fasalkan wuxuu mualif ka hadlayaa almanaafic اlmushtaraka manaaficda laisla leeyahay xukunkeeda wuxuu idhi manfacatu shaarici shaarica manfacadiisu waxa weeye almuruuru maritaan wayjuuzu waxaa bannaan aljuluusu in la fadhiisto bihi shaarici listiraaxatin nasasho loo fadhiisto wa mucaamalatin iyo mucaamalo wanaxwihimaa iyo labadaa wixii la mid ah waase goorma idaa lam yudayiq haddiisan kuu cidhiidhiyin cala almaarati dadkii marayey walaa yushtard lama shardiyo idnu limaami imaamkii inuu fasaxo walahu waxaa u bannaan qofkii jidka fadhiisanayey tadliilu maqcadihi halkii uu fadhiisanayay inuu ku hadheeyo bibaariyatin caw waayrihaa iyo cawdaas waxii la mid ah wuxuu ku yidhi shaarica manfacadiisa laba weeyaan manfaco asli ah iyo manfaco tabacah manfacada asliga ee shaarica jidka loogu talagalay waxaa weye in la maro oo dadku ay dhabbahaas qaadaan waa haaricii naafidka waa ariiqu naafid baa laga hadlaya masaladan horey bay noogu soo dhaaftay fii baabi sulx haaricii haddaba manaafic kale oo tabaca ma loo adeegsan karaa sida maalan in la fadhiisto in laga ganacsado waa la fadhiisan karaa buui haarici qofkii hadduu u baahdo inuu ku nasto haarici wuu fadhiisan karaa nasasho wuu fadhiisan karaa mucaamalo wuu fadhiisan karaa iyo wixii la mid ah mucaamalo inuu wax iibiyo ama wax iibsada laga hadlaya waaya laakiin waxaa shardi ah markii uu mucaamalo u fadhiisanayo ama uu shaaric iska fadhiisanayo inuusan dadkii cijiiryeydin oo dadkii jidka mari uusan ku cijiirin hadduu dadkii jidku cijiiryi ma bannaan inuu fadhiisto haddaba masalada haddaan ku dabaqnaa maanta waaqiceenna dadka jidad ku ganacsada bal ka warrama dee miisaska la fadhiista bal ka warrama bannaanta dadkiiba cijiiyeen maanta meel la maro dhabbihii waa laga la'yahay khaasatan maanta gawaari waaweyn baa waddadii maraysa waaga hore daabooyin yaryaraa mari jira soo maha ee dad lug ah maanta gawaari waaweyn baa maraysa oo dee space badan u baahan laba gaari baa isku daba maraysa laba haad marka waddadii baa laga mari la'ya walidalik ma bannaano inay shaarica ku ganacsadaan laakiin lama shardiyu ihi imaamku inuu fasaxo dowladda islaamka inay u fasaxdo qofka inuu shaaricii iska fadhiisto ama uu ku nasto ama uu ku ganacsado dowladda islamka inuu fasaxdo shardi ma aha waa haddii usan dadka dhibaynin wayaan hadduu dadka dhibaya laakiin ma bannaano dowladdan waxay xaq u leedahay inay ka laalaabto ka caydhiso ka didiso meesha uu markaa uu dhigtay meeshii uu jidka ka fadhiistay wax ma ku hadhayn karaa baariyadu waxa wey waa caw waa gogol laga sameeyey xasiir qasabkii iyo wixii la midkaa laga sameeye wayaan iyo wixii la mid ah wuu ku hadhayn karaa maro wuu ku hadhayn karaa si uu cadceed iskaga harsado ama wax kasta oo uu ka harsanayo dallad iyo wixii la mid ah wuu ku hadhayn karaa halkaa uu fadhiisanayo iyo waxyaabaha dee dadkan hadda ganacsada ay ku sameeyaan miiska waxyaabo yaroo har ay u sameeyaan dallad yaroo ka haraynaysa cadceedda ayay ku sameeyaan taas way bannaantay marka wax dhiba male hadduusan cidhiidhi keenayn weeyaan manfacatu shaaric shaarica manfacadiisu almuruur in la maro weeye wayjuusu waxaa bannaan aljuluusu bihi in la fadhiisto liistiraaxatin nasasho loo fadhiisto mucaamalatin iyo mucaamalin wanaxwimaa wixii la mid ah waase goormay dalim yudayiq hadduusan cidhiidhin cala almaarati dadkii marayey walaa yushradu lama shardo idnu limaam imaamka inuu fasaxo walow waxaa u bannaan tadliilu maqcadihi halkuu fadhiisan inuu ku hadheeyo bibaariyatin caw iyo wahayrihaa wixii la mid ah walow sabaqa ilayhi isnaani laba qof hadday usoo hormaraan uqrica waa loo qori tuurayaa waqiila waxaa la yidhi yuqadimu imaamu imaamka ayaa horraysiinaya midkuu doono biraiyo ra'giisu ayuu ku horraysiinaya wuxuu ku yidhi haddii goobtii shaarica ka mid ahayd ay laba qof ay mar wada yimaadaan sabaqa ileyhi hal mar bay wada yimaadeen midkee mudnaanta la siinaya waa loo qori tuurayaa sideedaba xuquuqda dadku ay isku cijiriyaan haddii wax lagu kala horraysiiye la waayo waa loo qori tuuraa qori tuur baa lagu kala horraysiinaya midna wuxuu yidhi anaa halkan ka ganacsanaya goobtan wa dhiganayaan ku ganacsado mid kalena wuxuu hi anaa ku ganacsanaya ama anaa fadhiisanaya halkan anaa fadhiisanaya ayay isku qabteen isku marna way yimaadeen waa loo qorituuraya qorituuri baa lagu kala saaraya qiil baa wuxuu leeya maya imaamka ayaa midkuu doono hor marinaya mudnaanta siinaya walow jalasa fiihi haddii uu u fadhiisto makaankii lilmucaamalati mucaamala hadduu u fadhiisto uma dabeetana faaraqahu uu iskaga tago taarikan asagoo ka tegay lilxirfati shaqadii aw mase muntaqilin asagoo u guuraya ilaa hayrihi meel kale baطla xaqu xaqiisii wuu burayaa wain faaraqa hadduu goobtii uu iskaga tago liyacuuda suu ugu soo laabto lam yabtul xaquhu xaqiisi buri mahayo ilaa an tatuula mufaaraqatuhu faaruqidiisu inay dheeraato mooyaane bixayu meel yanqaطicu ay ka go'ayaan mucaamiluhu dadkii la mucaamalaya canhu xaggiisa waya'lafuuna marka ay u dunmayaan oo ay ku wareegayaan hayruhu qof kale wuxuu ku yidhi hadduu qof uu shaaricii u fadhiista mucaamalo ama xirfo mucaamaladu waa ganacsi waxbuu yani uu ka ganacsanayay maalan ama xirfu u fadhiistay sida maalan dawaarlo oo kale waa qof dawaarlaho shaaricii ayuu la fadhiistay dawaar oo dadkii ugu shaqaynayay dabeetana meeshii khaaska uu u lahaa dhulkan asagoo iskama le lakin ikhtisaas buu lehay ayuu iskaga tegey asagoo xirfadiiba ka tegaya ama meel kaleba uu ku wareegay meeshii meel aan ahayn buu ku wareegay marka xaqiisii uu buray goobtii qof kale wuu fadhiisan karaa maadaama qofkan buu iskaga tegey shaqadiiba ama goob kale u wareegay goobtii uu ka tegey qof kalea kusoo wareegi karoo fadhiisan kara xaqiisina saasuu ku buray xal uu ka wareega dee haddiise uu ka tego goobtii si uu ugu soo noqdo si yaro kumeelgaara uga tegey inuu ku soo noqdana wuu rabaa maalmuu ka yar maqnaaday maalan wuu safray ama uu yar xanuunsaday ama hawlbaa ku yar timid dabeetna goobtii uu ka hirtegey maalmo ma ku soo noqon karaa goobtiisii nacam uu kusoo laaban karaa qof kalena kama degi karo ilaa in in badan uu meeshii ka maqnaado mooyaane hadduu in badan ka maqnaado oo dadkii la macaamilayay ay ka wareegaan oo kastamarkiisii iyo dadkii waxa weeye wax ka iibsan jiray ay qof kaleba ay la qabsadaan ila qofka hadduu dukaankiisii meeshii ka raro kastamarkiisii dad kale ay ku wareegayaan marka ayada haddii taasi dhacdo in badan uu ka maqnaado waxa weeye kuma soo laaban karo goobtii oo qofkaa markaa ku wareegay ee uga dambeeyey ayaa iska yeelanaya taana waxaa dliil ah nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalam ida qaama axadukum min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa xaqu bih axadkiina hadduu majliskiisii ka kaco dabeetana uu usoo laabto asagaa u mudan haddaba haddaad majlis intaad timaaddo dabeetana majliska aad fadhiisato kursi aad ku fadhiisato ood kursiga ka yar kacdo od rabta inaad ku soo laabato kursiga adiga xaq u leh qof kale oo kaa fadhiistay waxa wey waad ka kicin kartaa marka xadiidkaas ayna tusinaya muslim wariyey waa haddii qofku doonay inuu kusoo laabto hadduusan doonayn inuu kusoo laabtana de iyadoo iska caddahayba hadduu ka fogaaday badan oo ka maqnaadana dee xaqiisi wuu buraya maxaa yeele meeshan waxaa loo loogu talagalay in eh, laga faa'iidaysto oo qofkii lagu garto haddii qofkii ka tago dee see loogu garanaya faa'iidada ugu jirta waxay ahayd in dadku ay ku bartaan meesha mar haddii laga wareega marka faa'iida uma jirto waman alifa qofkii u dunma min almasjidi masaajidka xaggiisa mowdican goob yufti fiihi ku dhex fatwoonayo wayuqri'u qofkii dadka uu akhrinayo cilmi kaljaalis wuxuu la mid yahay qofkii fadhiisanayay fii shaaricin jid limucaamalatin mucaamalan u fadhiisanayay walow jalasa fiihi haddii uu masaajidka dhexdiisa u fadhiista lisalaatin salaad lam yasir ma noqonaya xaqa bihi mid makaankaa u mudan fii hayrihaa salaadaas kayrkeed falow faaraqahu haddaba haddii u meeshii uu ku tukanayey lixaajatin xaaje uu u faaruqo liyacuuda si uu soo laabto lam yabطul ma burayo ikhtisaasu ikhtisaaskiisii meeshan uu la gaarka ahaa fii tilka salaati salaadaas dhexdeeda waxa weeye intaa salaadaasi ay jirto waxa weeye ku buri maayo xaqiisi fil asax muctamad haddaan qabanno wain lam yatruk yuusan ka teginba e izaarahu hoos guntigiisa meesha yuusan kaga teginba e wuxuu ku yidhi qofkii masjidka meel ka qabsada oo meeshaa laazima oo u dunma alifa waxaa laga wadaa qofkan meeshan wuu la qabsaday wuu u dulmay meeshaa unbuu masaajid ka fadhiistaa meeshaana uma fadhiisanaya salaad la soco wuxuu u fadhiisanayaa cilmi inuu dadka ku baro ama uu cashir ka bixiyo ama uu dadka u fatwoonayo su-aala inta la weydiiyo uu ka jawaabayo su-aalaha fatwo uu bixinayo ama dadkiibuu qur-aanku ugu dhigaa yuqriu qur-aan buu ugu dhigaa ama xadiid buu ku baraa dadki ama fiqi buu ugu dhigaa ama culumta shareecadu ugu dhigaa iyo culumtii taabic ahayd sida naxwihii iyo luadii eh, iyo sarfigii iyo wix la midkaa ah. kaasi wuxuu la mid yahay buu idhi sida qofkii shaaric fadhiistay mucaamalo u fadhiistay tafsiilkiina soo dhaafay unbaa halkanna imaanaya oo waxaan u kala qaadaynaa qofkani meeshii inuu waxa weeye rabo inuu u soo laabto ousan ka tegin iyo inuu ka guuray hadduu ka guuray xaqiisii wuu burayaa oo meel kale u wareegay meeshuu cashir ku akhrin jiray meel kaleu fadhiistay oo ka wareegayba goobtii goobtaa qof kale uu fadhiisan kara uu qabsan karaa haddiise laakiin uu leeyahay aad u soo laabatid meesha oo uusan ka guurin lagama fadhiisan karo meesha waktiguu cashir ku akrin jiray asagaa u mudan ikhtisaas buu leeyahay macnaheeda maaha in dhulka meesha uu milkiye macnaheeda maaha ikhtisaas baa la yidhahda kalkan ikhtisaas meesha asagaa khaas ay ku tahay marka waa loo tixgelinaya ikhtisaaskaas waa kii xadiidka nabig uri alayh slam idaa qaama axadukum min majlisi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi axadkiin hadduu majliski ka kaco dabeetana uu usoo laabto isagaa u mudan xadidka muslim wariyey xadiidkaasaa ku dabaqmaya laakiin haddii uu xoogaa ka maqnaado muddo ka maqnaado isla markaa ardadiisii ka kala yaacdo oo wax ku bari jiray meesha ama dadkii fatada usoo doonan jiray meeshii dee ay ka waayaanoo sheekh kale ugu wareegaanba marka ayada ah meeshii qof kale uu fadhiisan karaa waa tafsiirkeena soo dhaafi taasi waa haddii uu darsi u fadhiistay haddayse salaad uu u fadhiistay dadka kama xigo haddaad meel salaad u fadhiisato salaadaas mooyaane salaada kale dad kama xigtid salaaddii duhur baad meel ku tukatay waad ka baxday masjidkii salaada casr haddana meeshii ma dhigi kartid meesha aniga iska lahaa oo salaad duhur ku tukaday halii baneeyo qaar baa wax sii dhigta soo ma xaq uma leh haddaba inay sii dhigtaan salaadda aad ku tukanaysad xaq u leedahay mar haddaad ka tagto meeshii oo salaaddii ay dhammaato ood ka tagto masaajidkii ood xaajada aad u baxdo markaa xaq uma lihid bal ee waa la nahiyey qofku inuu salaada meel mucayan uu ka laazimo salaadii darsi waxu kala duwan yihiin salaada waa la nahiyey inuu qofku meel uu ka laazimo masaajidka iطaanan ka iطaani اlbaciir qofku inuu meel un iska dego masaajid ka dego waa la nahiyey waxaa la rabaa meelo badan inaad ku tuktukato mana kala fadli badno masaajidku haddiise masaajidkii intuu meel uu ka fadhiisto salaad uu u yimaado dabeetana uu meeshii salaaddii oon la gaadhin ka hor xaaje ay ku timaado maalan qof baa u yeedhay oo u baxay sankiibaa guraray weysadii baa ka jabta wuxuu raba inuu soo weyse qaato ama suuligii yar galo laakiin meeshii uu ka kacay wuxuu doonaya inu usoo laabto waa salaaddii lafteedii marka ayada ah ikhtisaaskiisii ma buriyey sida muctamadka ah meeshii asagaa u mudan lagama qaadan kara meeshii xataa hadduusan meeshii waxba dhiganin hadduusan sijaayad dhiganin ama cumaamad uusan kaga tegin ama hosguntigiisii uusan dhiganin waxaa weeye meeshii asagaa iska leh hadduu weyse u baxo oo usoo laabanayo meesha lagama qaadan karo xataa haduusan waba dhiganin hadduu istijaa dhigto ama culaamadu kaga tagano min baabi awla ama subax yar uu si dhigto min baabi awlaa laakiin waa goorma waa meesha uu sii fadhiyey ee uu xaajo yar oga baxay taa way ka duwan tahay salaada jimcaha inaad intaad subaxii timaado ama qof usoo dhiibato istijaayad ii dhig ama intaad timaado aad ka dhigto istijaayad meel safka hore ood iskaga tagto oo koo iyo tobanka aad timaada oo tobankii barka markay jimcudu soo dhow yahay odood goobtayda anaa iska leh melihid waa lagaa tuuri karaa saaidaas ama masaajidka safka hore aad saaid iska dhigataba si adoo iska le meeshaas oo salaad kasta aad doonaysa goobta inay ku xayirraato adiga melihid xaq umid waa la tuuri karaa qofka kaaga soo horeeya ayaa imaan kara oo iska tuuri kara marka labada masale yaan la isku khaldin labada masalo yaan la isku khaldin wuxuu ku yidhi waman alifka qofka u dulmay min almasjid masaajidka xaggiisa mawdican meel yufti fiihi ku fatwoonay mowdacaas wayuqri'u dadkana wuxuu u akhrinaya kaljaalis wuxuu la mid yahay qofkii fadhiistay fi shaarican shaaric limucaamalatin mucaamalo u fadhiistay walow jalasa hadduu u fadhiisto fiihi masjidka dhexdiisa lisalaati salaad lam yasir ma noqonaya xaqa bihi mowdacaas mid ooga xaq badan dadka kaga xaq badan oo kaga mudan fii hayriha salaada salaad aan ahayn falow faariqu haddaba hadduu faaruqo mowdici lixaajatin xaaje u faaruqo liyacuuda si oo u soo laabto lam yabtul ikhtisaasu ikhtisaaskiisa ma burayo fii tilka salaati salaada ikhtisaaskii uu ku lahaa mawdacaasi ma burayo ilas cumata hadaan qabano wain lam yatruk yuusan ka tegin be izaarahu hoosguntigiisa macnaheed waxa wey hadduu hoosguntigiisii ama cumaamad ama siyadu kala tagana isagoo raba inuu usoo laabto meeshii kaba sii mudan walow sabaqa rajulu nin hadduu u hormaro ilaa mawdicin meel oo min ribaain xarun ka mid ah xaruntaasoo musabanin la waqfay aw mase aqiihu nin aqiiha uu hormaro ilaa madrasatin madraso cilmiga lagu ahriyo aw suufiyu nin suufi ah ilaa khaaniqaah goobtii uu ku khalweynayay ama ku cibaadaysanayay lam yuscaj laga eryi mahayo walam yabtul buri mahayo xaqu xaqiisii bikhuruujihi inuu u baxo lisharaan iibsasho lisharaa'i xaajatin xaajo iibsashadeed wa naxwihi wixii la mid ah wuxuu ku yidhi hadduu nin uu u soo hormaro mowdic min ribaad ribaadku waxa weeye waa meelo dadka muxsiniinta ay u waqfi jireen socotada iyo dadka urabada ah ee wadanka qariibku ah si ay u degaan buulmartiyeed baad dhigi karta haddii qof uu u soo hormaro guryaha martida isla markaans uu yahay meel la waqfay ama qof faqiiha madrase dadka loogu talagay wax lagu baro uu u soo hormaro ama nin suufi ah uu usoo hormaro goob uu ku cibaadaysanayey goob loogu talagalay in lagu cibaadaysto oo lagu khalweeyo qofka asagaa laga eri mahayo goobti oo loo diidi mahayo qofka asaga laga eryi maayo haddaba meesha asagaa usoo horreeyey soo ma alxaqu liman saba isla markaa xaqiisa ku buri mahaye goobta uu xaq ku lahaa ikhtisaas uu ku lahaa inuu u baxay iibsasho cunto hadduu soo iibsanayo ama alaab uu soo iibsanayo xaqiisii inta uu ka yar maqnaa wax yar uu soo iibsanayo u baxay xaqiisii ku buri mahaye goobtii uu ka tegey asagaa u mudan walow sabaqa haddii uu soo hormaro rajulu nin ilaa mawdicin meel oo min ribaatin gurimartiyaad ka mid ah gurimartiyaadkaasoo musabarin la waqfay oo mase aqiihun in aqih usoo rba ilaa madrasa madraso oo suufiyun mid suufiya usoo rba ilaa khaaniqaa goob lagu cibaadaysto lam yuscad la saari mahayo laga saari mahayo walan yabtul xaqu xaqiisana ku buri mahayo bikhuruujihi bixitaankiisa usoo baxay lisharaa'i xaajatin xaajo iibsashadeed wanaxwihi wixii la mid ah faslun faslka mualif wuxuu ku tilmaami doonaa xukmu alacyaani almushtarakati almustafaadati min alard acyaanta laisku leeyahay ee dhulka laga faa'iidaysanaya ama dhulka laga soo saarayo dhulka ka soo baxaysa xuumkeeda acyaantaas xuumkeeda ayuu ku sheegi doonaa wuxuu idhi almacdinu macdinkii alظaahiru ee muuqday wahuwa asagu maa shay weeye macdan weeye kharaja soo baxay bilaa cilaajin tacab la'aan wadalika miaal ka niftin sida naaftadii webaye wa kibriitin iyo kibriidkii wa qaarin iyo daamurkii wa muumiyaa iyo waxaa weeye muumiyaagii wa biraamin iyo dhagax dharyeedkii wa axjaari raxan iyo dhagaxii wa lagu ridqayey dhagaxii wax lagu shiidayey laa yumlaku lagu milkin mahayo macdanka asaga ah bilixyaa'i noolayn walaa yadbutu fiihi ku sugnaan mahayo ikhtisaasun la gaar noqosho bitaxajurin xayirasho xayiraad la xayirtay walaa iqطaacin iyo goyn imaamkii uu gooyey qofkii waayahay wuxuu ku yidhi macdanka waa laba nooc macdan aahir iyo macdan baain ah macdanka daahirkaa ee muuqda waxa weeyaan bu ku hi waa macdanka tacab la'aan dhulka ka soo baxa waa macdanta macdanta dhulka ka soo baxda tacab la'aan macdanta waxaa ka mid ah sida naaftadii kibriidkii kibriidku noocyo kala duwan buu leeyahay waa cayn baa la yidhi kibriidku dhulka dul dareeraysa iyadoo biyo oo kale ah marka hadday biyaheedu engegaan ibriid bay noqonaysaa cayntaas ama ibriid cad ama ibriid huruud ama mid cas ama mid agdar ah kaa cas baa markaa ugu yar oo ugu casiisan waxaa la acazu min alkibriit اlaxmar ama qaar qaarkii baa ka mid a qaarku waxa wey waa daamurki muumiyaa muumiyaaga waxaa la yidhaahdaa waa wax biyaha badda ay soo tuuraan oo xeebaha ay ku soo tuuraan dabeetana qallalaya sida xabagtii oo kale ah dabeetana wuxuu noqonayaa daamurkii ama xabagtii oo kale u ekaanaya waxaa kaloo la yidhi waa dhagaxyo madmadow oo yaman laga helo oo fudfudud ayaa lagu tilmaamaa adugu waxaan inagu naqaano kolley ma ah dhagaxa dheriga laga sameeyo biraam iyo dhagaxyada laga sameeyo dhagax shiidka dhagaxyada raashinka lagu ridqo waxaasoo idil waa macdan dhulka guudkiisa laga helo iyadoon lagu tacbinba macdanta noocaasoo kale ah ixyaa laguma milkiyo haddii dhul ilaahay oo macdantaas ka taala la helo ixyaa lagu milkin mahayo qofkii hadduu iska exyeeyo oo waxaw dhulka maclintaas o dhan aan la wareegaya uu dhaho laga yeeli mahayo ikhtisaasna ku yeelan mahayo oo haddii uu taxajur ku sameeyo oo dhulkii uu qabsado oo xayirto ikhtisaas ku yeelan mahayo isla markaa oo la gaar noqon mahayo imaamkuna ooma goyn karo qof ma siin karo macdantaas dadku dhan baa iska leh muslim iyo gaalba sida biyihii iyo daaqii ayuu la mid yahay nabiga alayh sl slam waxaa la tilmaamay inuu nin uu gooyey milix ku taalla ma'rib dabeetana ninkii ayaa wuxu uhi ya rasuula allah inahu kalmaai lcid wuxuu la mid yahay sida biyaha macaan oo kale macnaha dheef badan buu leeyahay dabeetana nabig alay slam wuxuu hi falaa idan haddaba hadduu dheeftaas u badana tilmaamaysa uu leeyahay waxa weeye dhulkan yeelan maysid keliga xadiidka waxaa weliya asxaab asunan alarbaca marka waxyaabahaas muslimiinta ayay ka dhexeeyeen macdinta noocaas oo kale ah qof lama gaarka noqon karo wuxuu yidhi almacdin aahiri macdankii muuqday wahuwa asagoo maa shay weeye kharaja ku soo baxay bilaa cilaajin tacab la-aanka niftin sida naaftadii wa kibriitin iyo kibriitkii wa qaarin iyo daamurkii wa muumiyaa eh iyo mumyaagii wabiraamin iyo dhagax dharyeedkii waaxjaarin raxan iyo dhagax shiidkii laa yumlaku lagu milkiyey bilixyaai noolayn walaa yahbutu fiihi ku sugnaan maayo ikhtisaasun la gaar noqosho bitaxajurin xayaraad qofkii uu xayirto walaa iqtaacin goyn imaamkii uu gooyo fayindaaqa haddaba hadduu yaraado nayluhu dheeftiisa ay yaraato wixii ka soo baxay maclintaas iska yaraataba qudima waxaa lagu horraysinaya assaabiqu ilayhi qofkii u soo horreeyey ayaa lagu horraysiinaya mudnaanta la siinaya biqadri xaajatihi baahidiisa kolba intay dhan tahay fainalaba haddaba hadduu dalbo ziyaadatan in ka badan intii uu maaragtay qaatay fala saxu muctamad waxa wey iscaaju in la eryayo falow jaa'a macan laba qof hadday mar wada yimaadaan uqrica waa loo qori tuuraya fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu yidhi maclintii daahirka ahayd haddii ay yaraato oo wax yaray noqoto qofkii u soo horreeya ayaa mudnaanta iska leh oo la siinaya waa maclintu hadday yarta hadday badantahna waan soo tilmaano qof ma wada yeelan kara maclinta faraha badan waaya laakiin qofkaa u soo horreeya waxaa laga siinaya biqadri xaajati macdanta intuu uga baahan yahay ayaa la siinaya haddaba hadduu dalba ziyaalatan in intaa looga kordhiyo waxaa weeye laga yeeli mahaye waa la cayrinaya qofkaas laba qof hadday wada yimaadaan laba qof hadday wada yimaadaan oy mar macdanta soo wada gaadhaan waa loo qori tuuraya haddaysan ku filleen wey haddaysan ku filleen wey wuxuu idhi fain daaqa nayluhu dheeftiisa yaraato qudim waxaa lagu horraysiinaya asaabiq ilayhi qofkii u soo horreeyey biqadri xaajatii baahidiisu intay dhan tahay fain alaba hadduu dalbado in ka badan hadduu dalbado falasaxu muctamad waxa wey iscaaju in la eryayo falow jaaa macan laba qof hadday mar wada yimaadaan uqrica waloo qori turaya filasaxi muctamad haddaan qabanno walmacdanu lbaainu macdankii qarsoona wahuwa asagu maa shay weeye laa yakhruju aan soo baxayn ilaa bicilaajin taca mooyaane wadalika miaal ka dahabin sida dahabkii weeye fidatin iyo fidadii iyo waxadiidani birtii wa nuxaasin iyo nuxaaskii laa yumlaku lagama milkiyo bilxafri qodid lagu milkiyo walcamal iyo shaqo fi adhari muctamad haddaan qaban waman axyaa qofkii nooleeya mawaatan dhul bannaan oo fadahara fiihi macdanun macdan ay ka soo baxdo macdantaas oo baatilun qarsoon dhulka ku aasan malakahu waa milkinayaa macdantii daahirkeed mualif markuu ka soo hadlay ayuu halkan wuxuu kugu tilmaamayaa macdantii baatinka ahayd macdanta baatinka ah wuxuu kugu tacriifiyey mualifku macdanta aan dhulka ka soo baxaynin ilaa tacab iyo shaqo iyo juhdi in la geliyo mooyaane in la qoday u baahanta dhulka laga soo saaro sida dahabkii iyo qalinkii iyo birtii iyo nuxaaskii iyo wixii la midka ahaa macdanta noocaasa laguma milki u yihi qodaa la qoday iyo shaqo laga shaqeeyey waa sida adharka ee muctamadka ah ee masalada khilaaf baa ku jira waxaa loo qiyaas qaadanayaa macdankii daahirka ahaa ee dhulka dushiisa u iska yeele tacabkaan u baahnayn ayaa loo qiyaas qaadanaya waa wax muslimiinta ka dhexeeya macdankaa dhul ku jira dahaba dhulku asaya muslimiintu ka dhexeeya inuu qof iska qoto dahabkii oo keligii iska daldasho looma ogolo waaya laakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay waa lagu milkin karaa arrinkaas sida dhulkii bannaanaaba ixyaaga lagu milkinayey ayaa lagu milkinayaa haddaba hadduu dhul bannaan uu ixyaa ku sameeyo dabeetna dhulkii uu nooleeyey ee wax ka dhisay ayaa wuxuu ka dhex helay macdan macdantaa wuu milkinaya bilaa khilaaf khilaafka kama taagno macdan qarsoon baa ka soo baxday dahab buu ka dhex helay dhulkii ku aasnaa ama fido ama xadiid wixii la midka ama nuxaas wuu yeelanayaa maxaa yeelay dhulkan markuu milkiyey wixii ka hooseeya ilaa acmaaqi alard dhulka hoostiisa hoose xataa wuxuu ku jira toddobada arlo midda u hoosaysa wixii intaa gaadhaya asaga askale wuxuu ku jira wlmacdin bainu macdinkii qarsoona wahuwa isagoo maa laa yahruj waa wixii aan ku soo baxayn ilaa bicilaajin tacab mooyaane wadalika miaalka dahabin dahab wey wafidatin iyo fido waxadidan iyo bir wey wanuxaasirin nuxaas laa yumliku laguma milkiyo bilxafri qobaal walcamal iyo shaqo filadhari muctabad haddaan qaban waman axyaa qofkii nooleeya mawaatan dhul banaan fadahra fiihi ka soo baxba marka dhulkii macdinu bainu macdan qarsoon malaka waa milkinaya wlmiyaahu lmubaaxatu biyihii waxa weeye bannaana ee mubaaxa ahaa oo min alawdiyati toogii ka ahaaday walcuyuuni ilihi fi ljibaali duudaha ku sugnaa iyo buuraha yastawi naasu dadku way u siman yihiin fiiha biyahaas fain araada dad hadday doonaan saqya araadihim dhulalkooda inay ka waraabiyaan minhaa biyahaas oo fadaaqa biyihii ay cidhiidhsamaan ku fillaan waayaan dadkii suqya waa la waraabinaya alaclaa midka u sarreeya falaclaa ka u sarreeya dhulku u kala sarreeyo ayaa loo kala waraabinaya waxabasa kullu waaxidin qof kasta oo dhulka iskalena wuu xidhayaa almaa biyihi xataa yabluqa alkacbayna labada koraamood intay ka gaadhayaan fain kaana fi lardi dhulkii hadduu ku sugan yahay irtifaacun meel sare wainkhifaaadun meel hoose ufrida waa lagu kala yeelaya kulli arafin dhinac walba bisaqin waraabin wamaa ukhida min hada almaa biyaha wixii laga qaato fii inaain weel lagu qaado mulika waa la milkinaya cala saxiixi muctabad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi biyaha bannaan ee mubaaxa ah ee dadka ka dhaxeeya sida togagii ilihii biyaha buuraha ka soo qumayey ama ka soo daadanay togagaas iyo webiyadaas iyo ilahaas waxa weeye dadka way ka dhaxeeyaan dadka way ka dhaxeeyaan dadka ayaa u siman qofna gooni oma yeelan karo maxaa yeele nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam annaasu shurakaau fii ثalaaثa dadku saddex bay isku leeyihiin fi اlmaa'i wاlkala'i wاnnaar biyihii iyo daaqii iyo dabkii intaba dadku way wadaagaan rawahu ibnu maaja biisnaadin jayid marka qofna gooni uma yeelan karo mana xayiran karo imaamkuna kuma wareejin karo bilijmaac culamadu arrinka wa isku waafaqsan yihiin ijmac waxaa soo naqliyey alqaadi abu ayib wa bnu sabaaq iyo heyrkood biyaha caynkaasa ee dadka ka dhaxeeya dad hadday doonaan inay dhulkooda ka waraabiyaan dabeetana dadkii ay ku fillaan waayaan waxaa dadka mudnaanta loo kala siinayaa si dhulkoodu u kala sareeyo isla markaa xagga biyaha ay u kala xigaan dadka u soo xiga agga biyaha dhulkoodu u sareeyo biyuhu haday maala meel sare kasoo ka soo daadanayaan ka soo qumayaan dadka u soo xiga biyaha ee u sareeyo ayaa marka hore beertooda laga waraabinaya dabeetna kuwa kusiixiga kuwa kusiixiga wahaakada qof kastana wuxuu xaqu leeyahay beertiisa markay biyuhu soo gaadhaan inuu biyihii xidho ilaa ay biyuhu ka soo gaadhaan kuraamaha markay kuraamaha gaadhaan ayuu dad kale u fasaxayaa beerta ka dambaysa u fasaxay wahaakada sidaana waxaa xukumay nabiga sala allahu alayh sida uu saxiixayn ku sugan iyo xadiidkii abu daawuud wariyeba waaya laakiin kuraamaha un shardi ma ahee kolba xaajada ayaa lagu qadaraya iyo curfiga dadka sida uu caddeeyey alimaam alqaadi almaawardi yacni kacbaynka waxa loogu qadaray buu yidhi zaman kasta ma aha iyo waddan kasta ee xaajada iyo curfiga ayaa dadka xukuntu yidhi baahida kolba iseeta haddii dhulkii uu yahay dhul meelle ay taag tahay meelle ay god tahay oo dhulkii dee uu kala sarsareeyo marka ayada ah dhul walba waxaa lagu kala yeelayaa waraabin gooni ah oo la dhihi mahayo dhulkaa hore inta kuraamaha ka gaadhayaan ha loo xidho ka kalena ha lagu xijisa maxaa yeelay dhulka hoose ayuu biyuhu ku ururayaa soo ma oo wuxuu qaadanayaa xaajadiisa in ka badan ilan somalia wa ku maada biyo meel godan bay iskugu tagaan walidalik yani meel walba waxa weeyaan si gooni ayaa loo waraabinaya si aysan dadkii dhulka godnaa iska lahaa ayna biyaha dad kale uga badsanin qofkii biyahaas haddaba weel kusoo qaatay caagad buu kusoo qaatay jirgaan buu kusoo qaatay booyad buu kusoo dhaansaday taangii buu ku shubtay intaa uu ku shubtay asagaa iska leh sida saxiixa ah waxay la mid tahay xabagurashadii iyo ugaarsiga ayay la mid tahay wاlmiyaah اlmubaaxatu biyihii mubaaxa ahaa oo min aludiyati toogagii ah wاlcuyuuni iyo ilihii fi ljibaali duulaha ku sugnaa yastawi الnaasu fiiha dadku u siman yihiin fain araada qowmu dad hadday doonaan saqi araadihim dhulkooda inay ka waraabiyaan minhaa biyahaas fadaaqas dabeetana biyuhu ciidhisanaan suqya alaclaa kuwa sare ayaa la waraabinaya falaclaa ka sare idoo midku ka sareeya dhulkii ayaa la waraabinaya waxabasa kulli waxid mid walbana wuu xidhayaa almaa biyihi xataa yabluga alkacbayni labada kuraamood ilaa ay ka gaadhaan fain kaana fi ardi dhulkii hadduu ku sugan yahay irtifaacun sarayn wainkhifaaun hoosayn yani meel sare iyo meel hoose haddii dhulkii ku sugan yahay ufrida kulli arafin dhinac walba waxaa lagu kala yeelaya bisaqin waraabin wamaa ukhida min hada almaa biyaha laisku leeyahay wixii lagu qaato fii inaa'in weel dhexdii mulika waa la milkinaya cala saxiix muctamad haddaan qabano waxaafiru bi'rin qofkii ceel qodaya bimawaatin meel bannaan lilirtifaqi si uu u dheefsado awlaa bimaa'iha biyaheeda asaga kaga mudan dadka xataa yartaxila ilaa uu ka guuro wlmaxfuuratu ceelkii loo qoday litamaluki milki loo qoday aw amase milkin dhul iska leeyahay laga qoday ymliku maa ahaa biyaheedii qofkii qoday ayaa milkinaya filasaxi muctamad haddaan qabanno wasawaaun malakahu ama ha milkiyo am laa ama yuusan milkinin ceelkaas biyihiisa ee laa waajibkuma ah labada jeerba badlu maa fadala biyihii ka ah can xaajatihi baahidiisa inuu dhiibo badlu maa biyo inuu dhiibo fadlka dheeraad ah can xaajatii baahidiisii lizarcin beer uu u dhiibo wayejib laakiin waxaa waajib ku ah biyaha dheeraadkaa inuu u dhiibo limaashiyatin xoolo cala saxiixi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkii ceel ka qodaa dhul bannaan oo cidlo ah meel cidlaha ka qodaa labaa loo kala qaadayaa inuu ceelkaas isleeyahay xoogaa dheefso oo milki uusan u qodin inuu ceelkaa milkiyo uma jeedo ee wuxuu isleeyahay intaa meesha aad joogto ceelkaa ka cab xoolahaagana ka waraabi dheefso mar haddaad iskaga tagta meesha ood ka guurtana dee waxaa weeye muslimiintaa ka dhexeeya ceelkaas hadduu ujeedkiisu sidaa yahay ousan milki ahayn marka ayada ah meesha uu deganyo ka guurayo asagaa dadka ka mudan ceelkaa biyihiisa isaga uga xaq leh waaya xoolihiisu ka waraabanaya beertiisu ka beeranaya asagaa marka ka mudan ilaa uu ka guurayo waxaana taa daliil u ah xadiidkii nabigu ui sal allahu alayhi wasalam man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimu fahuwa xaqu bihi qofkii ugu horeeya waxaan qof muslima uga horreynin qofkii uga hormaraa dadka asagaa u mudan asagaa u xaqle waaya waa wixii xaajadiisa markaa ku filan weyaan wixii xaajadiisa ka dheeraada laakiin intuusan guurin dadka uma diidi karo dadka uma diidi karo khaasatan cabitaan iyo waxaa weeye iyo xoolo laga waraabinayo wixii la mid ah kaasi waa ceelkii uu u qoday lilirtifaaq inuu dheefsado laakiin ceelkii uu u qoday qofku inuu milkiyo amama milkigiisa uu ka qoday milkigiisa dhul iska lahaa buu ka qoday ama dhul bannaan meel cidlaa saxara ah, ayuu ceel ooga qoday si u milkiyo waxa weeye dhulkaa ceelka uu ka qoday asagaa iskale ceelkaas biyihiisana asagaa iskaleh waa sida geed uu tallaalay oo midho bixiyey waaya sida muctamadka uga kaas wlka ax ka so horjeeda wu ley maya ma milkinayo maxaa yeele nabig wuxu uhi sal lla slam annaasu shurakaau fi alaa dadku saddex way isku leeyihiin biyihii baa ka mid aha marka khilaaf baa masalada ku jira haddaba khilaafka inagoo ku soconno laakiin sidaas muctamadka ay tahay ceelka qofku u qoday milki ama milkigiisa buu ka dhex qoday inuu milkinayay biyihiisa sawaaun waxaa isku mida ama aan dhahno ceelka biyihiisa asaga iska leh ama waa sida muctamadka ah ama aan dhahno asagu ma leh sida khilaaful asax ah qofkii waajibku ma aha biyaha yani dheeraadka ka ah xaajadiisii inuu bixiyo lizarcin beer biyaha baahidiisa ka dheeraadka ah inuu dadka beerahooda u dhiibo ku waraabiyo beerahooda waajibku ma ah wuu ka iibin karaa wuu ka ganacsan karaa waaya laakiin waxaa waajib ku ah dadka cabbitaankooda inuu ka waraabiyo ceelka uma diidi karo cabitaanka xoolaha ceelka ku soo aroorana kama iibin karo waa inuu dadka u maaragtay xoolaha aroorka ah waa inuu ka waraabiyaa mama diidi karo hadduu xoolaha u diido wuu dambaabaya taasna waxaa daliil ah xadiidka saxiixayn ku sugnaa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacu fadla almaa'i litamnacuu bihi lkala yacni biyaha dheeraadkaa ah, dadka ha u diidina saad daaqa ugu diiddaan waxaa weeye macnaheedu haddaad dadka aad u diiddaan biyihii dadkii xoolaha iska lahaa biyaha aad u diiddaan dee daaqa eryada ku yaalla way iskaga guurayaan ilan daaq bilaa biyaha muxuu ku tari meel xoolaha biyo aad uga helayso ayaa daaq uga raadin soo maha markaa nabig wuxu ley alay slam fadla alma biyaha dheeraadka dadka ha u diidina si aad daaqii ugu diidaan marka waa mamnuuc qofkii inuu biyaha dheeraadka xajadiisa dheeraadka ah inuu dadka u diido si uu daaqii ugu diido waa biyaha ceelasha laga hadlaya laakiin biyaha berkadaha kuma jiraan la soco biyaha berkadaha berkada wax ku galay waa biyo aad milkiso weel kuu gala oo kale ma biyaha taangiga ad ku shubatoo kale marka biyaha waad ka ganacsan kartaa iyaga xoolaha xataa waad ka iibin kartaa wuxuu ku yidhi waxaafiru biirin qofkii ceel ka qoday bimawaatin meel bannaan lirtifaaqi si uu u dheefsado awlaa bimaa'iha biyaheeda asaga uga mudan dadka xataa yartaxila ilaa uu ka guuro walmaxfuuratu ceelkii loo qoday litamulluki milkin loo qoday oo mase fii milkin dhul la leeyahay laga qoday yamliku ma aha biyaheeda wuu milkinaya qofkii qoday fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa sawaa'un waxaa isku mid ah malaka ama ha milkiye biyihii am laa am yuusan milkinin labada qowl ee masalada ku jira weeyaane laa yalzamhu qofkii ceelka qoday waajib ma aha badlu maa fadala biyihii ka dheeraadka ahaa inuu dhiibo can xaajatii baahidiis ka dheeraadka ahaa lizarcin beer inuu u dhiibo wayajib laakiin waxaa waajib ku ah biyaha dheeraadka inuu u dhiibo limaashiyatin xoolo inuu siiyo ka waraabiyo cala saxiixi muctada haddaan qabanno waalqanaatu almushtarakatu keligii ama gacankii la isku lahaa yuqsamu maauhaa biyaheedii waxaa lagu qaybinayaa binasbi khashabatin loox in laga taago fii curdi nahri webiga ballaciisa iihaa khashabada waxaa ku yaala uqabun dulduleelo mutasaawiyatun oo islaag aw mase mutafaawitatun kala tagsan calaa qadri اlxisasi qaybaha ay u kala lahaayeen dadka keliga isku leh ama gacanka isku leh walahum waxaana u bannaan sidoo kale alqismatu inay biyaha ku qaybsadaan ama keliga biyihiisa muhaaya'atan kaltan wuxuu ku yidhi alqanaatu اlmushtaraka keliga laisku leeyahay dad beero ku leh webi dhinacii ayaa waxay ku heshiiyeen in ay webigaas ay keli ka soo jeexdaan ama gacan waxaad dhahdaba gacan iyo keli waa isku mid dabeetana gacankii biyaha ay soo jeexeen qaabkee bay biyihiis u qaybsanayaan hadduu biyahayna ku filan haddii biyuhu kumada filan yahin waa okay taa looma bahna inay qaybsadaanba beerahoodu ka soo harharayaba laakiin biyaha hadday yar yihiin qaabkee bay u qaybsanayaan laba midun weeye inay kharashkii ka galay keligaas ama gacankaas uu siman yahay oo qof kasta waxa weeye kharash ka kale la mida u keenay marka ayadaa si islaag bay u qaybsanayaan oo maalan yani waxay ka taagayaan biyihii meeshii ay ka soo baxayeen ee webiga xaggiisa xigtay jirjirkiisa ahayd ayaa khashabad ballaaran ayay ku gudbayaan oy dhigayaan saddex duleel bay u samaynayaan oo isla eg saddexdaa duleelbu mid kasta gacan uu beertiisii oga samaynaya marka mid kasta waxa wey gacankaas halkaasuu ka qadanaya biyihii si isleeg bay u qaybsadeen haddii laakiin waxa weeye biyaha kharashkii ka galay gacankaas uu kala badan yahay waxa weeyaan kolba xisastooda say tahay ay u kala qaybsanayaan oo maalan hadday u kala lahaayeen nis iyo ulu iyo sudus qofkii kharashki wuxuu bixiyay boqolkiiba conton midna wuxuu bixiyey boqolkiiba soddon iyo saddex ulu buu bixiyey midna sudus buu bixiyey lix meelood meel marka khashabadii aan tilmaanno ee ballaadhnayd ee dhulka inta la qotoomiyey dulduleelada loo yeelay lix duleel bay u samaynayaan lix duleel kii niska iska lahaa saddex duleel buu xidhanaya oo moosaya saddexda duleel buu xidhanaya oo moosanaya oo gacanka uga jiidanaya kii uludka iska lahaana laba duleel kii suduska lahaana hal dulaan mid kasta mooskiisii biyaha halkaasu ka samaysanaya marka si cadaalad ah ayay biyihii u qaybsadeen taasi waa qayb hadday doonaana way ku kaltami karaan oo say u kaltamayaan war maalintaas beerta waraabsa adna maalinta ku xigta adna maalinta ku xigta aan ku kaltanno midba maalin ha qaato adna laba cisho adna maalin say kala badnaayeen dee midkii niska lahaa matalan saddex cisho midkii tuluska lahaana laba cisho midkii suduska lahaana ama saacado ayay ku qaybsan karaan way ku kaltamayaan say u kala lahaayaan wاlqanaatu اlmushtarakatu gacankii laysku lahaa yuqsamu maauha biyaheedi waxa lagu qaybinaya binasbi khashabati loox in la qotoomiyo fii curdi nahri fii curdi nahri webiga ballaciisa curdu nahri waxa loga jeedaa biyuhu dhinacii u socdaan mooyaane dhinaca kale eg ila webigu saas u socdaa soo ma dhinaca waxa weeye biyaha aen u soconin ee webiga u ballaadhan yahay ayaa ay khashab ka taagayaan waa xaggii biyuhu ka soo baxayaan khashabadaasoo fiiha uqabun dulduleele ku yaala mutasawiyatan oo isleeg aw muse tan kala tagsan calaa qadri اlxisas qaybuhu say kale yihiin walahum اlqismat waxa u inay ku qaybsadaan biyihii muhaayaatan kaltan wallahu tacaala aclam wsala allah wslam calaa nabiyina